inuu nebi ahaa ayuu ku sifeeyey waxa uu ku ammaanay inuu sadiiq ahaa sidiiqu waxa weeye waa runsheegaha aan marnaba agtiisa wax beena oolin oo waxa weeye mar walba run loogu imaanayo waxa uu ku ammaanay inuu marka sidiiq ahaa run sheegaya wuxuu kaloo uu ilaahay uu caddeeyey oo waxa weeye inuu kor u qaaday oo waxa weeye manziladiisa iyo wanaaggiisa iyo makaanadiisa ilaahay inuu kor u qaaday wa rafacnaahu makaanan caliya boos aad u sarreeya in la geeyey ayuu ilaahay sheegay marka dib bay inooga imaanaysaa qaybta dambe waxaa loola jeeda wa rafacnaahu makaanan caliya laakiin waxaynu horta halkaa ka qaadanaynaa inuu nebi ahaa oo waxa weeye nebiyada uu ka mid ahaa nebiyullaahi idriis lannahu ilaahay waxa uu yidhi innahu kaana sidiiqan nebiya waxa uu ahaa sidiiq runsheego ah oo aan been agtiisa olin nebina ah oo ilaahay uu nebi ka dhigay oo min al ambiyaa inuu ahaa awalan marka tacriiftiisa ayaynu keenaynaa calayhi salaam qaala ibnu kathiir raximahu llah waxa uu leeyahay waxaa loo yaqaanaa oo matalan ahlu kitaabka iyo waxay u yaqeeneen akhnuuq wa huwa idriis calayhi salaam marka idriis ayaa la yidhaahdaa oo ilaahay ku magacaabay aabbihii waxaa la odhan jiray baa la yidhi yaarada ibni mahlal il ayaa la odhan jiray baa la yidhi ibni qaynaan ibni anuusha ibni shiita shiitna waxaa dhalay baa la yidhi aadam calayhi salaam waxa uu leeyahay marka ibnu kathiir raximahullah magiciisa waa nooca idriis baa isaga la yidhaahdaa aabihiina waxaa la yidhaahdaa yaadar yaarad awowgiisna mahlal il ayaa la yidhaahdaa awowgiisa kalena waxaa la yidhaahdaa qiinaan awowga ku xigana waa anuusha anuushka markaa awowgiisa kale oo ku xiga markaa ayaa wuxuu yahay shiit shiitna marka waxaa la yidhi nebiyullaahi aadam wiilashiisii ayuu ka mid ahaa marka idriis calayhi salaam wax dhaf laba oo wax badan kama socdo aadam calayhi assalaam leannu gebigiisaba waxa u dhexeeya aabbihii iyo awowgiisa koowaad oo qiinaan oo kan labaada anuush oo kan saddexaada iyo waxa weeye shiith oo u dhalay marka awowga afraad buuba u noqonayaa aadam calayhi salaam oo waxa weeye aada iyo aadba ugama foga ayay leeyihiin culummadu wa qaala ibnu katiir fi qisati aadam fi aakhiri qisati aadam calayhi salaam waxa uu ku yidhi falamaa maata aadamu calayhi salaam markii nebiyullaahi aadam uu dhintay qaama biacbaa'i alamri bacdahu waladahu shiith shiith calayhi salaam oo laftigiisa ay leeyihiin culummadu shiithu wuxuu ahaa nebi buu ahaa oo ilaahay baa u waxyoon jiray oo nebinimo ayaa maaragtay lagu sheegay marka shiith calayhi salaam ayaa mas-uuliyaddii odaga qaaday baa layidhi oo waxa weeye la wareegay mas-uuliyaddii odaga marka carruurtii uguma uu waaweynayn oo leanno waxa weeye qaabiil baa ka weynaa oo waxaynu soo sheegnay qisatu aadam calayhi salaam marka aynu aakhirkeeda ka hadlaynay inuu ilmihii nebiyullaahi aadam uu ugu weynaa qaabiil marka waxa weeye shiif calayhi salaam waxaan leeyahay nebi buu ahaa isaga laftigiisu ilaahay baa u waxyoon jiray marka waxa weeye mas-uuliyaddii odaga oo waxa weeye abuuna aadam calayhi salaam waxaa la wareegay bay leeyihiin culammadu shiith calayhi salaam falammaa jaa'at wafaatuhu markay geeridii u timid oo waxa weeye uu shiithna uu dhimanayey ayuu awsaa ilaa ibnihi anuusha wuxuu u dardaarmay bay yidhaahdeen mas-uuliyaddii iyo waxa weeye inuu mas-uuliyaddii qaado wiilkiisii loodhan jiray anuush wiilka ayuu u dardaarmay baa la yidhi oo uu dhalay oo waxa weeye waa ninka awowga labaad u noqonaya awowga saddexaad u noqonaya ee idriis calayhi salaam fa qaama bilmri arrintii ayuu istaagay oo waxa weeye markaas isaguna la wareegay oo waxa weeye aabbihii kala wareegay iyo cidda mas-uuliyaddeedii iyo hoggaankii iyo masiirkii reerka iyo dadkii awlaaddii markaa joogtay oo nabiyullaahi aadam oo waxa weeye awlaad badan ahayd ayuu markaa la wareegay bani uma bacdahu markaa kabacdi markii uu dhimanayey ayuu isaguna waxaa kala wareegay baa la yidhi mas-uuliyaddii kinaana oo waa awowga labaad oo waxa weeye idriis calayhi salaam uma markaa kabacdi ayaa waxaa isagana kala sii wareegay baa layidhi wiilkiisii oo ninka la yidhaahdo weeye ku magacaaban mahlal iil wa huwa aladii yazcumu buu yidhi ibnu kathiir alcaajim acaajimta nimanka la yidhaahdo furuska iyo waxay leeyihiin wuxuu ahaa nin boqora oo waxa weeye aad iyo aad adduunkao dhan u hantay ayuu ahaa baa la yidhi ninkaas la yidhahda mahlal il meel walba ayuu tegey baa la yidhi oo nin aad iyo aad cajiib u ahaa baa la yidhi waxay leeyihiin waa ninkii ugu horreeyey oo geedaha in la gooyo bilaabay dhisayna almadaa'ina waalxusuuna alkibaar dhufaysyada iyo meelaha la galo oo waaweyna ninkii bilaabay weeye bay yidhaahdeen ninkaa la yidhahda mahlal iil waxay kuloo yidhaahdeen bay yidhaahdeen waa ninkii bilaabay magaalada la yidhaahdo babil iyo midda la yidhaahdo eh, afsuus alaqsa magaalooyinkaa ninkii bilaabay weeye ayay leeyihiin mahlal iil mahlal iilku marka waa awowgii nebiyullahi idriis calayhi salaam ayay taariikhdii ku keenayaan wuxuu yidhi marka ibnu kathiir waxay yidhaahdeen waa ninkii ibliis iyo shayaadiinta ayuu aad ula dagaalamay baa la yidhi oo ka cayriyey oo waxa weeye dhulkao dhan ka cayriyey ilaa uu buuraha saaray oo bilo aadmigii ka dhex saaray ayay leeyihiin taaj weyn ayuu lahaabay dheheen oo waxa weeye taajka waxa layaha baalkan boqorada iyo ay qaataan oo waxa weeye ay madaxa saarsadaan oo oo tusaya maaragtay boqortooyada waxay leeyihiin markaa ibnu kathiir waxa uu leeyahay wuxuu ahaa nin dadka u khudbeeya oo aad iyo aada codkar u ah ninkaa la yidhahda mahlal-iil falamaa maata marka markii uu dhintay marka oo uu dhimanayey ayaa markaa arrintii waxaa kala wareegay waladahu yaarad waa nabiyullahi idriis aabbihi ayuu maaragtay ibnu kathiir leeyahay waxaa la wareegay marka ninkaa la yidhaahda yaarad ayaa arrintii la wareegay oo waxay soo gaadhay silsiladii say usoo socotay idriis aabbihi ayay soo gaartay calayhi salaam falamaa xadaratu lwafaat markii aabbihiina ay soo xaadirtay geeridii awsaa ayuu dardaarmay marka oo wuxuu u dardaarmay marka ibnahu oo waxa weeye waa idriis calayhi salaam ayuu u dardaarmay laakiin iyagu ahlu taariikhu waxay ku magacaabaan akhnuuqa laakiin magiciisa rasmigaa waa idriis oo luuqadda carabiga ilaahay baa ku magacaabay sida mashhuurka waa noocaa marka nabiyullaahi idriis calayhi salaam saas ayay silsiladdu usoo socotay ayuu leeyahay ibnu kathiir oo waxa weeye uusoo sharaxayaa oo usoo kala saarayaa inuu waxa weeye shiith uu kala wareegay aadam arrintii kabacdi markaa wiilkiisii baa kala wareegay kabacdi waa soo socotay ilaa mahlal iil ay u timid mahlal iilna waxaa kala wareegay yaarad oo waxa weeye ah idriis aabihii idriis aabbihiina waxaa kala wareegay idriis calayhi salaam oo mas-uuliyaddii iyo waxa weeye odaynimadii iyo boqortooyadii la wareegay oo markaa nebi ilaahayna ahaa oo ilaahay u waxyoon jiray wuxuu leeyahy ibnu kathiir raximahullah ilaahay aad buu u ammaanay nebiyullaahi idriis wuxuu ku magacaabay inuu nebi yahay inuu run sheego ahaa wa huwa akhnuuqa buu yidhi waana isaga weeye waxa uuna tegayaa bay dhaheen wuxuu leeyahy ibnu kathiir wa huwa fii cumuudi nasabi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam calaa maa dakarahu gayru waaxidi min alculamaa culamo badan ayaa waxay sheegeen siduu nebigu u socday calayhi salaatu wasalaam abtiriskiisa markii la tiriyey inay geliyeen nebiyullaahi idriis calayhi salaam nebi maxamed baa laga hadlaya nebi maxamed abtiriskiisa sida loo wada bay dhaheen oo uu sii socdo markuu nebiyullahi ibraahim dhaafo nebiyullaahi nuux dhaafo nebiyullaahi idriis ayuu tegayaabay dhaheen kabacdina shiit buu tegayaa shiitna hadde nebi aadan baa dhalay calayhi salaam marka ilaa intaasay gaarsiiyee nebiga abtiriskiisa oo waxa weeye saasay culammada qaar u sharaxeen laakiin intaasoo dhan waxay u baahan tahay deliil oo waxa weeye waa taariikhe wax deliila oo waxa weeye saxiixa oo waxa weeye inuu maaragtay arrintu ay saa tahay ku sugnaaday lama hayo wey waxay yidhaahdeen wa kaana awala bani aadam ucdiya eh, nubuwata bacda aadam wa shiif calayhim assalaam waxaa la leeyahay oo ibnu kathiir uu soo guurinayaa waxaa la yidhi waa nebigii ugu horreeyey oo nebi aadam iyo shiith ka bacdi bilo-aadmiga qofkii ugu horreeyey oo ilaahay u waxyoodoo nebinimona siiyey ayuu ahaabay dhaheen nebiyullaahi idriis calayhi salaam leanna waxa weeye nebi aadam waa macruuf oo nebi buu ahaa oo ilaahay baa u waxyooday la hadlay nebi eh, idriis eh, ninka la yidhaahdo eh, shiitna calayhi salaam isagana nebi buu ahaa baa la yidhi oo ilaahay baa u waxyooday laakiin lama soo guurin kitaabka iyo sunnahana kuma sugnaanin laakiin ahlu taariikh ayaa waxay leeyihiin wuxuu ahaa nebi marka laakiin waxaa la leeyahay nebiyullaahi idriis inta lagu hayo kutubka qur-aanka ama waxa weeye sunnaha nebiyullaahi idriis ayaa nebiyadii ugu horreeya markaa kabacdi aadam iyo shiif isaga ayaa kusoo xigaa oo nebiyullaahi nuux uu ka horreeya laakiin nebi nebinimadiibu ugu horreeyaaye rasuul markay noqoto la diray oo dadka loo diray waxa ugu horreeya ninka laha nebiyullaahi nuux calayhi salaam sida inoo imaan doonto marka nebi iyo rasuulna way kala duwan yihiin oo waxa weeye culummadu waxay yidhahdaan kullu rasuulin nebiyun walaysa kullu nabiyin rasuula macnaha nebi kasta ee rasuul kasta oo ilaahay uu risaalo siiyey oo dacwo u diray rasuulna waa yahay nebina waa yahay leanno nebinimadu waxa weeye ay waa qofkii loo waxyoodo weye rasuulkana waa ninka loo diro dacwo iyo dad inuu gaarsiiyo iyo jihaad iyo waxa weeye inuu maaragtay tabliiqu dacwa laakiin waxyigu waa ka duwan yahay oo waxaa dhici karta inta loo waxyoodo inaan markaa rasuul laga dhigin waxay yidhahdeen marka oo culummadu ay keenayaan inuu ahaa nebigii ugu horreeyey oo bacda aadam iyo shiid ka bacdi inuu isagu ugu horreeyey wa dakara ibnu isxaaq annahu awalu man khada bilqalam qofkii ugu horreeyey oo qalam wax ku qoray ayuu ahaa baa la yidhi waxay kaloo leeyihiin waqad adraka min xayaati aadam talaata mi wa thamaani sana siniin waxay kaloo leeyihiin oo ibnu kathiir uu keenayaa sida uu ibnu isxaaq uu keenay waxay leeyihiin wuxuu soo gaaray xayaatadii iyo noloshii nabiyullaahi aadam calayhi salaam leanna waxaynu niri markaynu qisatu aadam aakhirkeeda ka hadlaynay waxay ahlu taariikhu sheegeen in nebiyullaahi aadam markii uu dhimanayey uu duriyadiisii iyo intay sii dhaleen iyo awlaaddii uu awowga u ahaa iyo waxay sii dhaleen ilaa afar boqol oo kun oo qof inuu arkay marka cimriguna waa dheeraa oo dadka cimri dheer bay noolaanayeen kun sanana waa noolaa marka waxaa dhici karta inuu soo gaaray waa wax suurtagal ah laakiin wax daliila oo xadiid iyo aayad aan ku qadcinno oon dhahno wuu soo gaaray ma hayno laakiin waxa weeye waa kalaam culummo haddii uu sax noqdo sawaab noqdana haddi ilaahay baa garanaya haddii uu waxa weeye khalad yahayna ilaahay baa garanaya wax caqiidaa iyo wax dali wax maaragtay axkaama oo aynu ka qaadanaynana ma jirto weeye leanna waxa weeye wax inooga sugan oo inooga xiran ma jirto xilligii uu maaragtay hadduu soo gaaray nabiyullaahi aadam iyo hadduuna soo gaarin midna waxa weeye kama sugnaanayso wax xukum sharciga wuxuu yidhi waqad qaala daa'ifatu min annaas culammada qaar ka mida ah waxa ay yidhaahdeen ayuu ibnu kathiir leeyahay inahu idriis calayhi salaam waxa weeye almushaaru ilayhi fi xadiidi mucaawiyata bni xakam sulami xadiid baa jira mucaawiyat ibni xakam sulami uu nebiga la weydiiyey oo can ilkhadi biramli ayaa la weydiiyey waa faalka markii dhulka wax lagu qorqorayo oo laga faalfaalinayo ayaa la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu waxa uu yidhi innahu kaana nabiyun yakhudu bihi waxaa jiray nebi dhulka wax ku xariiqi jiray oo markaa halkaa ka ogaan jiray waxyiga oo waxa weeye ilaahay mucjiso uga dhigay ayaa jiray buu yidhi faman waafaqa khaduhu fadaaka qofkii ay maaragtay marka waxaan uu faalinayo qofkii ay waafaqdo nebigaa sidii uu samayn jiray hadda markaa waxa weeye waa waa sidaasu taasuu leeyahay oo waa suurtagal inay wixii sax noqdaan hadda laakiin markaa xadiidku waa xadiis saxiixa ah oo imaamu muslim baa wariyey laakiin waxaan marna suurtagal ahayn qof maanta jooga oo khuraafaad samaynaya inuu waafaqo nebi nebi idriis calayhi salaam matalan haddii ilaahay mucjizo u siiyey ma waafaqi karo leanna waxa weeye dhulka oo la xariiqo qof wax ku ogaan kara ma jiro ilaa waxyi min allah mooye marka nebi idriis waa loo waxyoonayey ee isagu min cindi nafsihi kama uu ogaanaynin marka waxay leeyihiin culummadu nebiga loo jeedo oo nebigu uu le nebi maxamed calayh salatu salaam uu yidhi innahu kaana nabiyun yakhutu bihi waa nebi idriis baa loo jeedaa oo ahlu taariikhu waxay leeyihiin nebi idriis ayaa arrintaas mucjiso u ahayd oo waxa weeye ilaahay uu siiyey oo noocaas samayn jiray markii wax la weydiiyo ama arrin uu samaynayo dhulkuu xarxariiqi jiray dee hab ilaahay u baray markaasuu ogaan jiray wax alla wixii maaragtay markaas halkaa waxyi min allah ilaahay maaragtay tusi jiray oo markaa waxa weeye saas uu u ogaan jiray ayay leeyihin maaragtay culummadu waxa uu yidhi marka ibni kathiir raximah ullah wayazcamu kathiiru min min culamaa'i altafsiiri waalaxkaam annahu awalu man takallama fii daalika waxay leeyihiin buu yidhi culummadu zacama kelimadda la yidhaahdo luuqadda carabiga marna waxaa loo isticmaalaa waxay sheegeen ee ma aha inay mar walba tahay been laakiin asalkeedu luuqadda carabiga waxaa lagu yidhaahdaa qofku markuu iska sheegto wax uuna garanaynin oo uuna deliil u haysan oo uu ku been awaasayo ayaa la yidhahda hebel wuu iska sheegtay waxaa ee wax saxa ma aha laakiin marka loola jeedo kalaamka culummada zacama waxaa laga wadaa ee waxay sheegeen oo yidhaahdeen culummada qeyb ka mid a ah tafaasiirta culummada tafsiirka iyo axkaamta fiqiga ahlu fiqigu waxay yidhaahdeen qofkii ugu horreeyey oo waxa weeye waxaa faalka a sameeyey wuxuu ahaa nebiyullaahi idriis oo isaga ayaa laga soo gaaray laakiin waxyi min allaahi bay ahayde ma ahayn waxaan hadda ay khuraafaadka ku sameeyaan oo aleelaha ay ridayaan ama mid intuu dhul xarxariiqoo ciyaal suuqa odhanaya oo caasiya ilaahayba caasiya iyo odhanaya cilmi qeyb baan sheegayaa wax ka jira ma jiraan mana waafaqayso oo waxa weeye ma waafaqayso nebiyullaahi idriis haddii noocaa la siiyey leanno waxyi min allaahi bay ahayd isaga wixii la siiyey oo nebi ilaahay buu ahaa ilaahay baa tusayey una waxyoonayay wuxuu yidhi ibnu kasiir marka raximahullah wa yusamuunahu waxay ku magacaabaan ay macnaha ahlu taariikhii hore oo ahlu kitaabkii iyo nimankii maaragtay yahuud iyo dadkii taariikhda soo qori jiray waxay ku magacaabaan baa la yidhi hirmisa alharamisa magiciisa noocaasa u yiqiineen baa la yidhi luuqadda carabigana macnaheedu waxa weeye asad asuud asad waa ninkii libaaxa ahaa macnaha boqorkii e, e, maaragtay ninkii boqorka ahaa oo waxa weeye geesiga ahaa oo libaaxii libaaxyada ayay ku magacaabayaan marka macnaheedu waxa weeye waxay ku ammaanayaan nin aad iyo aad cajiib ah inuu ahaa ayay maaragtay halkaas kaga hadlayaan wey wuxuu yidhi marka ibnu kasiir raximahullah wayakdibuuna calayhi ashyaa arrimo badan oo aada iyo aada u badan ayay ugu been abuurteen oo nabiyullaahi ibra nabiyullaahi idriis waa lagu been abuurtay buu yidhi waxyaalo uunan shaqo kulahayn ayay ku sheegeen oo waxa weeye sida maaragtay waxyaalo cajiiba marka waxyaalihii wax ka mid a halkaana uu keenin ibnu kathiir laakiin wuxuu yidhi waxyaalo badan oo been abuurashaa oo fara badan ayay nebiyullaahi idriis u tiiriyaan oo waxa weeye aan wax asal lahayn oo been iyo kadiba siday nebi maxamedba iyo nebiyadoo kaleba ugu been abuurteen iyo dadkii culummada ahaa iyo awliyadoo dhan bay ugu been abuuranayaan ayay marka taana sameeyeen buu yidhi oo waxa weeye mashaakil badan ayay maaragtay u geysteen haddaba halkaa waxaynu ka ogaanay qodobka ugu horreeya nebiyullaahi idriis calayhi salaam magiciisa iyo waxa weeye inuu maaragtay galo eh, nebiyullaahi eh, shiita calayhi salaam kabacdi markaa uu shirkina waxaa dhalay baynu nihi nabiyullahi eh, nabiyullaahi aadam ayaa dhalay sidaa marka ayayna horta qodobkaa ka ogaanay waxaynu kaloo ka ogaanay inuu ahaa ninkii ugu horreeyey oo waxa weeye ilaahay uu nebi ka dhigay bacda nabiyullaahi aadam iyo shiit calayhim assalaam kabacdi markaa nabiyullaahi idriis ayaa ugu horreeyey nebinimadii oo waxa weye bilow aamniga nebinimada ninkaa ayaa ugu horreeyey ayaynu nihi waxaynu marka usoo gudbaynaa haddaynu ogaanay inuu nebi ahaa qisadiisu aad bay u gaaban tahay oo waxa weeye ma badna marka waxaynu usoo gudbaynaa haddaynu ogaanay inuu nebi ahaa calayhi salaam oo ay caddaatay oo waxa weeye ilaahay uu caddeeyey inuu nebi ahaa marka waxaynu usoo gudbaynaa oo magiciisii yaynu garanay qowluhu tacaala marka wa rafacnaahu makaanan caliya maxaa laga wada waa qodobka labaad oo waxa weeye qisatu idriis calayhi salaam marka maxaa laga wadaa wa rafacnaahu makaanan caliya ayaynu marka usoo gudbaynaa oo aynu ka hadlaynaa marka wuxuu yidhi ibnu kathiir raximahullah waxaa laga wariyey buu yidhi qowluhu tacaala warafacnaahu makaanan caliya wuxuu ibnu jariir wariyey buu yidhi oo ibnu jariir adabari raximahullah imaamu lmufasiriin oo waxa weye ninkii imaamkii mufasiriinta ahaa oo tafsiirkao dhan waxa weeye aada iyo aad looga dambeeyey wey ibn e, e, ibnu jariir atabari raximahullah waxa uu leeyahay markaa waxa uu wariyey buu yihi ibn e, ibnu jariir atabari can hilaal ibnu yasaaf waxa uu ka wariyey qaala wuxuu yihi qaala cabdullahi ibnu cabaas radia allahu sa'ala ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas baa waxa uu weydiiyey ninkii la odhan jiray wa ana xaadirun aniga oo la jooga ayuu wuxuu weydiiyey buu yidhi ninka la yidhaahdo kacban kacab ayuu weydiiyey buu yidhi marka sa'ala ibnu cabbaas kacaban wa ana xaadirun buu yidhi aniga oo la jooga oo la fadhiya ayuu weydiiyey buu yidhi ninka la yidhaahdo cabdullahi ibnu cabbaas ayaa kacab weydiiyey buu yidhi kacabna hadde wuxuu ahaa raggii kutubihii hore oo kutubtii maaragtay eh, tawraat iyo kulli si fiican wax uga yaqiinay ayuu ahaa oo aad iyo aad cilmi u leh oo nin caalima ayuu ahaa waxa uu yidhi markaa eh, markuu weydiiyey oo wuxuu weydiiyey qowluhu tacaala waxa uu ku yidhi faqaala lahu wuxuu ku yidhi ma qowl illahi tacaala liidriis wa rafacnaahu makaanan caliya macnaheedu muxuu yahay macnaha laga wado oo waxa weye ilaahay maadaama uu yidhi wa rafacnaahu makaanan caliya maxaa laga wadaa buu yidhi waxa uu yidhi markaa kacab baa hadlo waxa uu ku yidhi waxaa laga wadaa buu yidhi amaa idriis fa ina allaha awxaa ilayhi nabiyullaahi idriis ilaahay baa u waxyooday oo nebi buu ahaa ilaahay baa wuxuu u waxyoodo waxa uu yidhi innii arfacu laka waxa aan maaragtay kor kuu qaadayaa maalin walba maalin walba dadka bilow-aamniga oo joogo oo dhan waxa ay camal sameeyaan ayaan maalin walba kor kuu qaadaya lacalahu marka waxaa loo jeedaa min ahli zamaanihi ayuu yidhi dadkii waktigiisaa joogay ayaa loo jeedaa buu yidhi waxa uu yidhi marka markaasuu wuxuu sii jeclaystay nabiyullaahi idriis inuu camal kale inta sii sameeyo oo camalka uu badiyo in kor loo sii qaado oo waxa weeye aada iyo aad maaragtay mansilo caaliya uu gaaro ayuu jeclaystay waxaa u yimid buu yidhi khaliilun lahu min almalaa'ika malaa'igta nin meleg ka mid ah oo u imaan jiray oo waxa weeye saaxiib la ahaa oo waxa weeye u imaan jiray ayaa u yimid fa qaala wuxuu yidhi ina allaha awxaa ilaya kada wa kada ilaahay baa ii waxyooday oo saa iyo saasaa lay waxyooday in maalin walba kor la ii qaadayo camalkayga oo waxa weeye belo-aamigu camalka ay sameeyaan oo dhan oo kale maalin walba in kor la ii qaadayo oo waxa weeye derajo sare ilaahay i gaadhsiinayo malakamowdka la hadal buu yidhi markaa bal wakhtigaygii in dib la iisii dhigo oo waxa weeye aan camalka sii badiyo faxamalahu bayna janaaxayh waxa uu kusoo uu soo qaaday marka melagii baa soo qaaday buu leeyahay oo waxa weeye kor buu u qaaday oo waxa weeye garabkiis intuu soo saaray garbihiisii ayuu samada la aaday uma sacida bihi ila asamaa samadu la koray falamaa kaana fi samaa'i araabica samada afraad markuu melagii la marayey oo nabiyullaahi idriis uu sido ayaa talaqaahu waxaa la kulmay buu yidhi e, malaku lmowt munxadiran ah. malakulmowtkii oo soo degaya oo usoo socda nebiyullaahi idriis inuu nafta ka qabto ayaa samada afraad kula kulmay buu yidhi fakallama wuu la hadlay markaa waxa uu ku yidhi nebiyullaahi idriis ayaa saa yidhi waxaan doonaynaa markaa in wakti loogu sii daro oo waxa weye markaa uu camalka sii badiyo markaasuu wuxuu ku yidhi wa ayna huwa ayna idriis xaggee buu joogaa markaasuu wuxuu ku yidhi huwa daa calaa dahri waa kan buu yidhi dhawarkayga saaran fa qaala malaku lmowt yaa lilcajab buu yidhi arrintu waa arrin cajiiba buu yidhi buciftu waa laysoo diray bi ilaahay baa isoo diray waqiila lii waxaa laygu yidhi iqbid ruuxa idriis fi samaa'i raabica samada afraad nabiyullaahi idriis nafta kaga qabo oo halkaa nafta kaga qabaa laygu yiri buyi waxaan isdhahayay buu yidhi marka see samada afraad aan nafta uga qabtaa isaga oo dhulka jooga faqabada ruuxahu hunaaka fadaaka qowlu llahi tacaala wa rafacnaahu makaanan caliya macnaheedu waa noocaas buu yidhi marka kacab waxa uu ku fasirayaa waxa uu leeyahay ibnu jariir ayaa weliyey oo waxa weye soo guurinaya ibnu kahiirna uu ka soo naqliyey wuxuu leeyahay marka qowluhu tacaala warafacnaahu makaanan caliya macnaheedu waxa weeye waa nooc ah oo waxaa laga wadaa in uu maaragtay nabiyullaahi idriis ilaahay uu samada afraad geeyey naftana uu kaga qabtay sidoo kale abubakr aljazaari wuxuu leeyahay fi samaa'i araabica ila asamaa'i araabica ayaa loo kor yeelay oo halkaa ayaa la geeyey ayuu leeyahay marka mufasiriintu waxay u badan yihiin warafacnaahu makaanan caliya ila asamaai raabica inay tahay oo samada afraad in la geeyey waxaana inoogu imaanaysa inuu samada afraad joogo oo caddaynaysa xadiidkii maaragtay ma xadiidkii caddaynayey oo waxa weeye alisraa walmicraaj ayaa maaragtay inoo caddaynaya inuu maaragtay halkaa la geeyey sidoo kale ibnu jariir waxa uu leeyahay mujaahid iyo waxaa laga warinaya inay dhahayaan warafacnaahu makanan caliya idriis rufica walam yamut kamaa rufica ciisa waxay culummada marka qaar ku fasirayaan ay leeyihiin nebiyullaahi idriis calayhi salaam kor baa loo qaaday ma dhimanin oo waxa weeye sidii nebiyullaahi ciisa kor loogu qaaday ayaa kor loo qaaday isagana marka ibnu kathiir waxa uu leeyahay halkaa marka uu tacliiqinayo haddii muraadka uu yahay ma dhimanin ilaa iyo hadda arrintaa wax suurtagala maaha laakiin waxaa dhici karta macnuhu inuu iswaafaqayo markii la yidhaahdo rufica xayan ila asamaa'i raabica uma qubida hunaag arrintaa markaa aqwaashii culummadu markaa way iswaafaqayaan markii saa loo fasiro marka calaa kulli xaal aahaartaas ayaa ku sugnaatay oo saxaabadii ay saa u fasireen laakiin waxa weeye aayad ku sugnaatay iyo xadiid ku sugnaaday midna ma jiro marka waxa weeye macnahaas ay culummadu ku fasireen ayaa maaragtay ugu raajaxsan oo ah in kor loo qaaday kabacdina uu xaggaa samada ilaahay uu nafta kaga qabtay amaa qowluhu warafacnaahu makaanan caliya waynu sharaxnay laakiin ma macnaha ah maaragtay eh, inahu kaana sidiiqan nabiya sidiiqan macnaheeda marka ay fasirayaan culummadu waa qofka waxay idhahdeen ay kathiiru sidqi mubaala eh, mubaalaqan fiihi xataa inahu lam yajuz calaa lisaanihi kadibun qad weligii been ma sheegin baa lay ay macnaha sidiiqan waa mubaalaqa oo waxa weeye markii qofka aad iyo aad loo leeyahay macnaha weligii been ma sheegin wey qowlna kama been sheegin camalna kama been sheegin leanna wuxuu ahaa nebi oo waxa weeye min min ambiyaa illaahi ayuu ahaa ayuu maaragtay culammadu leeyihi marka saa ayaa laga wadaa qowluhu tacaala maaragtay wa kaana sidiiqa nabiya marka halkaa waxaa inooga caddaatay nabiyullaahi idriis calayhi salaam in ilaahay uu kor u qaaday makaan sarena uu geeyey samada afraadna la geeyey ayaa halkaa inooga caddaatay sida axaadiista inoo keeni doonta inoo caddayn doonta inuu samada afraad joogana waa inoo caddaanaysaa waxaynu keenaynaa markaa qodobka ku xiga oo saddexaad waxaa weeye makaanu idriis calayhi salaam fi samaa booskeebuu ka joogaa samada nabiyullaahi idriis leanna waxaynu niri nebiyadii oo dhan ambiyadii nebigu calayhi salaatu wasalaam nebiye badan buu sheegay oo samada uu kula kulmay habeenkii al walmicraaj xadiidkii anas radi allahu canhu waxa uu yidhi nebigu waxa uu yidhi huma sucida bi xataa ata asamaa'i araabica jibriil ayaa ila koray buu yidhi samada ilaa iyo waxa weeye samada afraad aanu tagnay markaasuu dalbay in la furo markaasaa waxaa lagu yidhi waa kuma markaasuu wuxuu yidhi jibriil markaasaa la yidhi yaa kula socda markaasuu yidhi maxamed markaasaa la yidhi miyaa loo cidiray markaasuu yidhi haa kabacdi markaa ayay waxay ku yidhahdeen marxaban bihi fa nicma almajii'u jaa soo dhawow baa la yidhi nicmo ayaad yeelatay oo waxa weye waxaa nicmo badnaaday kan yimid oo waxa weeye maanta yimid ayaa nicmo badan wey falamaa kharastu fa idaa idriis markaan galay marka oo samadii afraad aan tagnay mise idriis baaba joogaba qaala wuxuu igu yidhi buu yidhi jibriil haadaa idriis calayhi salaam fasallim calayhi salaam marka fa sallamtu calayhi waan salaamay faradda wuu igu soo celiyey waa isalaamay isaguna wuxuu igu yidhi marxaban uma qaala wuxuu yidhi markuu isalaamay kabacdi marxaban bilakhi asaalix waalnebiyi asaalix soo dhowow nebi saalixa walaalkay saalixa soo dhowow buu yidhi oo waxa weye nebiyado dhan saasay ku dhaayeen oo waa soo dhoweynayeen imaam albukhaari ayaa weriyey xadiidka xadiidka saddex kun iyo maaragtay laba boqol iyo toddoba iyo raqamyo badan buu ku weriyey saddex kun iyo sideed boqol sideetan iyo toddoba waa ku weriyey saddex kun afar boqol iyo soddon waa ku weriyey saddex kun saddex boqol sagaashan iyo saddex waa ku weriyey raqabyo aada u badan buu ku weriyey oo waxa weye fatxulbaariga ka helaysa muslimna waa weriyey boqol iyo lixdan iyo afar imaamu tirmidi waa weriyey nisaa-i waa weriyey axmed waa weriyey waa xadiis saxiixa markaa oo waxa weeye sugan weyn wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd oo anas ibnu malik radi radiallahu canhu laga werinayo nebigu inuu yidhi markii aan galay bisamaa e, e, raabica ataytu calaa idriis bisamaai raabica waxaan idriis ugu imid samada afraad ayaan idriis ku arkay oon ugu tegay ayuu yidhi imaam albukhaari iyo muslim iyo tirmidi ayaa weriye waa xadiis saxiixa ah. halkaa marka waxaa inooga caddaatay nabiyullaahi idriis calayhi salaam in uu booskiisa iyo makaanka uu joogo oo waxa weeye nebigu uu kula kulmay inay tahay assamaa araabica samada afraad inay tahay ayaa halkaa inooga caddaatay marka marka halkaa marka waxaynu ka faa'iideynaa eh, makaanka iyo booska uu leeyahay oo waxa weeye nabiyullahi idriis uu joogo inay tahay samada afraad waxaynu usoo gudbaynaa markaa qodobka ugu dambeeya oo waxa weeye qisatu idriis aad bay u gaaban tahay oo waxa weeye qisadiisu ma dheera weye dikru lkhilaafi fi zamaani idriis calayhi salaam culummadu waxay isku khilaafsan yihiin oo khilaaf baa ku soo arooray waktiga uu nabiyullahi idriis zamankeebuu ahaa oo waktigu ahaa waataynu niri waxaa eh, maaragtay nebiyullaahi nuux wuu ka horreeyey marka ma ka dembeeyey nebiyullaahi nuux mise waa ka horreeyey ayaa khilaaf ku jira laakiin qowlka raajixa waxa weeye inuu ka horreeyey nebiyullaahi idriis inuu nebiyullaahi nuux ka horreeyey bal ay culimmadu leeyihiin nebiyullaahi nuux laftigiisa ayaa gala oo waxa weeye uu awoowo u noqonayaa nebiyullaahi idriis calayhi salaam waxa uu yidhi ibnu katiir raximahullah waqad zacama bacduhum zacama awal baynu soo sheegnay ay macnaha waxay sheegeen weeye qaarkood anna idriis calayhi salaam nabiyullaahi idriis lam yakun qabla nuux nuux kama uu horreynin bal kaana fii zamaani bani israa'iil qaar baa waxay yidhaahdeen waxa uu ahaa waqtigii maaragtay reer bani israa'iil oo nebiyullaahi idriis ma ahayn kama horreynin nebiyullaahi nuux imaam albukhaari waxa uu warinayaa qaala qaala albukhaariyu maaragtay imaam albukhaari waxa uu warinayaa inuu yidhi wayudkaru ay macnaha waa bisiiqati tamriid weeye waa daciif weeye hadduu imaam albukhaari uu yidhaahdo wayudkaru waxaa laga sheegay macnaha xadiis saxiixa oo sanadkiisu sax yahay ma aha athar saxiixana ma aha cabdullaahi ibni mascuud iyo cabdullahi ibni cabbaas oo waxaa laga sheegay buu yidhi in uu anna ilyaas huwa idriis wa ina ilyaasa la mina almursaliin fii suurati wasaafaat ayuu waxa uu leeyahay waxaa laga sheegay cabdullaahi ibni cabbaas iyo cabdullahi ibni mascuud inay yidhaahdeen ilyaas iyo idriis waa hal nin wey oo waxa weeye waa isku macne oo waxa weeye wa ina ilyaasa la min almursaliin huwa idriis weeye bay yidhaahdeen calayhi salaam haddaba marka xaafid ibni xajar waxa uu leeyahay raximahullah markuu halkaa tacliiqinayo wuxuu leeyahay amaa qowlu ibni mascuud cabdullaahi ibni mascuud qowlkiisa fa wasalahu waxaa xidhiiriyey buu yidhi oo sanad xasana ku keenay ibni abi xaatim iyo waxa weeye ibni xumayd eh, cabd ibni xumayd iyo waxa weeye eh, ibnu abi xaatim biisnaadin xasanin canhu maaragtay sanad xasana ayay maaragtay lagaga keenay inuu qowlkaa leeyahay cabdullahi ibni mascuud amaa inuu yidhi macnaha inuu yidhi ilyaas huwa idriis waya waxa uu qowlkiisu wuxuu ahaa buu yidhi cabdullahi ibni mascuud baa wuxuu yidhi ilyaas huwa idriis wa yacquub huwa israa'iil ayuu yidhi amaa qowlu cabdullahi ibni cabbaas juwaybir nin la yidhaahdo ayaa tafsiirkiisa ku keenay can iddaxaaq ka keenay canhu wa isnaaduhu daciif sanadkiisu waa daciif marka cabdullahi ibni cabaas kama sugna qowlkaasi laakiin cabdullahi ibni mascuud ayaa wuxuu kaga sugan yahay sanad xasana oo waxa weeye aan xoogaa laysku haysto ma daciif ba mise waa saxiix laakiin xasana ayuu maaragtay xasaniyey xaafid ibni xajar raximahullah marka waxaad ka helaysaa qowlkaas xaafid ibnu xajar fatxilbaariga majalada lixaad saddex boqol iyo toddobaatan iyo saddex safxada ah boggaasaad ka helaysaa halkaa marka ayay culummadu isku khilaafsan yihiin oo waxa weeye ay leeyihiin idriis ma wuxuu ahaa ilyaas iyo idriis ma isku hal nebiba mise waa laba nebi marka sida saxiixa waa laba nebi weeye leanna waxa weeye midna ilaahay wuxuu ku magacaabay ilyaas midna wuxuu ku magacaabay eh, idriis marka laba magac weeye oo waxa weeye aan shaqo isku lahayn oo waxa weeye laba nebi oo caadiya wey wuxuu lehy marka ibnu kasiir raximahullah waxay keeneen buu yidhi xadiidkii waxay deliishadeen buu yidhi qolada odhanaysa eh, goor buu ahaa <clears throat> xadiidkii imaam zuhri oo anas uu ka wariyey oo markuu nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam idriis wuxuu ku yidhi bay dhaheen marxaban bilakhi asaalix wannabiyi asaalix waxay ku dhaheen buu yidhi marka sababta waxaa aa ah buu yidhi waxay dhaheen haddii uu ka horreeyo nebiyullaahi nuux iyo nebiyullaahi ibraahim wuxuu odhan lahaa bay dhaheen eh, marxaban binnabiyi asaalix waalibni asaalix sidii nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi aadam ay u yidhaahdeen nebiga marxaban binnebiyi asaalix waalibni asaalix marka waxay leeyihiin haddii uu yahay awoowayaashii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebigu uu galo oo waxa weeye uu ka horreeyey nebiyullaahi nuux iyo nebiyullahi ibraahim arrintaa ayuu adeegsan lahaa bay dheheen oo waxa weeye aabbu u noqon lahaa laakiin waxa weeye xaqiiqatan waa qowl aan waxa weeye qawi ahayn waa qowl waxa weeye aan adilo adag haysan weye waxa uu leeyahay marka ibn kabiir raximahu llah wa hada laa yadullu calaa annahu qad laa yakuun wuxuu yidhi arrintaasi waxay kutusimaysa buu yidhi inay daliil saxa tahay buu yidhi leannahu waxaa dhici karta buu yidhi inuu raawigii uu iska soo gaabsaday ama uuna xifdiyinba waxaa kaloo laga yaabaa buu yidhi tawaaduc inuu u yidhi oo uu tawaaducay marka tawaaducuna waa wax jira weeye oo qofku waa tawaaduci karaa nebiyaduna waa tawaaducaan tawaaducana waxa weeye qofku mansiladiisii iyo booskii uu lahaa inuu xoogaa iska gaabiyo oo waxa weeye meel ka dabacsan uu tago oo waxa weeye uu isagu hoos isku dhigo ayaa la yidhahdaa tawaaduca marka waxaa dhici karta buu yidhi inuu tawaaduc arrintan u sameeyey maadaama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu khayr khalqilah yahay dadka bilo aamnigaa ugu khayr badan yahay ilaahayna uu khaatim alambiyaa ka dhigay inuu u tawaaducay wiilkiisiiba ha ahaado oo waxa weeye duriyaddiisii ha ka mid noqdee laakiin inuu u tawaaducay baa dhici karta oo waxa weeye arrintaa uu tawaaduc u sameeyey ayuu leeyahay ibnu katiir raximahullah marka sidaa daraaddeed ma ku tuso isaguu yidhi in ay maaragtay nabiyullahi idriis arrintaasi deliil ma noqonayso in loo deliishado calaa kulli xaal si kastaa noqotee culammadu waxay u badan yihiin sidaa qowlka aynu hore usoo sheegnay inuu nabiyullahi idriis calayhi salaam inuu ka horreeyey nabiyullahi nuux oo nebigii ugu horreeyey oo waxa weeye bacda aadam calayhi salaam iyo shiid nebigii ku xigay inuu ahaa ayay culammadu maaragtay qowlkaa ibnu kathiir ayaa loo badan yahay amaa qowlkaas aynu niri maaragtay warafacnaahu makaanan caliya dee habkaa uu u fasiray kacab iyo cabdullaahi ibni cabbaas iyo wax kale oo daliila oo khilaafsanna ma hayno wax sugaya oo kalena ma hayno marka waxa weeye saasay culummadu tafsiirka u keenaan oo waxay yidhahdaan warafacnaahu makaanan caliya ee ilaahay baa wuxuu u kor qaaday oo korgeeyey samada afraad marka way sugan tahay baynu niri in samada afraad la geeyey oo waxa weeye samada afraad inuu joogo leannao nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam kula kulmay oo samada afraad ayuu maaragtay ku soo dhoweeyey oo ku salaamay oo ay ku wada kulmeen amaa maaragtay qowlkan dambe oo odhanaya maaragtay eh, idriis waa eh, ilyaas qowlkaasi qowl sugan maaha oo waxa weeye waa qowl aan maaragtay saxiix ahayn qowlka saxiixa ah sidaa ilaahay u sheegay weeye wa ina ilyaasa la min almursaliin waa inoo imaan doontaa qisadiisu ilyaas oo qiso gaaraynu kaga sheekayn doonaa idriisna ilaahay wuxuu ku magacaabay maaragtay gaar inuu nebi ahaa sidiiqa marka laba aan shaqo isku lahayn weeye oo kala gaara weeye qisatu idriis calayhi salaam intaa ayay ku eg tahay waa qiso aada u gaaban oo waxa weeye aayaddaa unbuu ilaahay kaga hadlay iyo waxa weeye aataartaas ku sugnaatay iyo culummada laakiin wax daliila oo kale oo idriis qur-aanka halkaasay kaga soo aroortay intaa umay maaragtay qisadiisu ku egtaa waxaynu ka faa'idaynaa markaa oo qisadiisa aynu ka faa'idaysanaynaa inuu nabiyullaahi idriis awalan inuu ahaa min alambiyaa oo nebiyada ilaahay inuu ka mid ahaa ko inuu ilaahay uu waxa weeye ammaanay oo waxa weeye uu ku ammaanay inuu sidiiq sidiiq ahaa qof run sheega ah oo aan been agtiisa olin inuu ahaabo ilaahay ku magacaabay waxaynu kaloo ka faa'iideynaa eh, inuu ilaahay kor u qaaday marka kor qaadidaasi laba noocba waa noqon kartaa in sidii nabiyullaahi ciisa kor loo qaaday oo waxa weeye uuba dhibanba iyo in ay sidaa culummadu u badan yihiin in inta kor loo qaaday samada afraad markii la geeyey in naftii laga qabtay oo waxa weeye halkaa uu ku dhintay na waxa weeye waa suurtagal weyn oo labadaba culummadu way leeyihiin marka wax aynu ku nafiyanana ma hayno oo aynu ku diidno qowlkaa culummada waxaynu kaloo ka faa'idaynaa nabiyullahi idriis calayhi salaam inuu ka dambeeyey inuu ka hor inuu yahay nebigii ugu horreeyey inuuna ka horreeyey nabiyullaahi nuux calayhi salaam marka rasuul markii la yidhaahdo nebiyullaahi nuux waa rasuulkii ugu horreeyey oo ilaahay soo diray laakiin nabiyullaahi idriis calayhi salaam waa nebigii ugu horreeyey oo waxa weeye bacda aadam wa shiis shiis inuu marka nebi ahaa culummada qaar baa dhahaysa laakiin wax daliila oo ku sugnaatay lama hayo ahlu taariikha iyo culummada iyo mufasiriintu waxay leeyihiin nebi buu ahaa oo ilaahay u waxyoon jiray bacda aadam calayhi salaam ayaa loo waxyooday oo nebi buu ahaa ilmihiisiina da'da uu kaga jiray wax daliila looma hayo oo waxa weeye ma isaga ugu dambeeyey ma ugu yaraa ma dhexdhexaad buu ahaa ma garanayno leanna wax daliila uma hayno wax hadda inooga sugan oo caqiide ah oo waxa weye weyaanu ka qaadanaynana ma jirto wey waxaynu marka ka faa'idaynaay oo aynu kao eh, ka ogaanay nabiyullaahi idriis calayhi salaam inuu nebigu inoo caddeeyey inuu samada afraad kula kulmay oo manzilada halkaa uu joogo oo waxa weye halkaas uu kala kulmay habeenkii laylat lisraa walmicraaj Eh, intaa ayaynu marka kusoo gebagabeynaynaa qisatu idriis calayhi salaam oo waxa weeye qisadiisaas gaaban wax alla wixii khalad oo ku jirana ilahay baan uga toobadkeenayaa wixii saxana ilahay baan ku maadinayaa wa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin waxaana inoogu xigi doonta insha allah qisatu nuux calayhi salaam